bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo labaatanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn lahi samiic alcaliim min ashaytaani alrajiim bismi illaahi alraxmani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ina allaha yaxkumu maa yuriid suuratu lmaa-ida waa madaniya aayaadka suuraddu waa boqol iyo labaatan aayadood weeye taa waxaynu ku aragnaa musxafka suuraddani waa madani amaba waa maki macnaa suuradda haddii lagu yidhaahdo waa madaniya macnaheedu waxa weeye waa qur-aanku ilaahay soo dejiyey intii rasuulku uu ka tegay maka ee uu ka haajiray bacda hijrati rasuuli sal allahu alayh wasalam xataa haba ku soo degaan maka gudaheedaba waayo suuraddan laftigeeda xajkii rasuulku uu xajay xajatulwidaaca aayado kusoo degay baaba jira maalintaa jimcaha ay ahayd marka suuraddu waa madan weeye qur-aanku intaan rasuulku hijroonin maka intuu rasuulku joogay alla kusoo dejiyeyna waxaa la yidhahdaa maki baa la yidhahdaa allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala almaa'ida waxaa la yidhaahdaa xerada amba weelka cuntada ku jirto ayaa la yidhaha yaa ayuha aladiina kuwan aamanuu alla rumeeyayow ahluliimaanku ilaahay la hadlaya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey ee iimaanka lahow awfuu oofiya fuliya bilcuquud ballanada amba axdiyada aliifa waxaa la yidhaahdaa shayga oo la dhammaystiro alcuquudna waa jamcu caqdin weeyi waa ahdi kasta ama ballan kasta oo ilaahay uu inaga qaaday amaba inaga dhexdeennaba yaala waa in la fuliyo aw fu fuliya bilcuquud ahdiyada marka alcaqdu waalcahdu waxaa xeel dheer baa la yidhaahdaa caqdiga caqdiga waxaa la yidhaahdaa shayga la xidho alcuquud waxyaabaha xidheen amba ballanada oofiya baa allah leeyahay subxaanahu wa tacaala uxillat waxaa la xalaaleeyey lakum idinka waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami xoolaha mayeedhaanka ah bahiima waxaa la yidhaahdaa horta luq ahaan wax kastoo afar lugood ku socda bahiima waxaa kaloo la yidhaahdaa shayga aan hadlin ma yeedhaan baynu idhaahnaayo haddii la yidhaahdo waa baab mubham ah bimacnaa muqlaq weeye idaafadanina waa bimacnaa min bay noqonaysaa amba bayaamiya uxillat waxaa la xalaaleeyey lakum idinka waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimat lancaami ay albahima mayeedhaanka ayaa la idin xalaaleeyey min alancaami xoolaha kamid min alancaami ah aan ku bayaa min alancaami ah oo bahiimada waa nimcooleydanun weeyi kaasaa la idin xalaaleeyey oo xalaal bay yihiin alancaam waa geela lo-da adhiga waxaa soo gudageli kara mararka qaarkood ugaadha wax kastaoo cunidooda ay xalaal tahay ilaa maa kii mooyaane yutlaa lagu akriyi doono calaykum korkiinna waxyaaba ilaahay inaga xarimi doono oo suuraddan dhexdeeda inoogu iman doono oo ilaa toban xoolo hanuun ka mida ah tafsiir kalea wuxuu odhanaya uxillat waxaa la xalaaleeyey lakum idinka waxaa la idiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami xoolaha nimcoolayda kuwa ku qarsoon bimacnaa waa ilmihii ku jiray neefka xoolaha ah ee riman calooshiisa oo haddii neefkii la gowraco amba la dhuundhabo neefkana ilmaha uu riman yahay ee calooshiisa ku jiraa xalaal buu noqonayaa oo gawraca hooyadii la gowracay ayuunbaa isaga gawracu noqonay oo aayaadkay u daliishadaan culimada iyadoo axaadiid kalena ay tiraan marka waa sidii n xoolaha wax ku qarsoon oo kale ilaa ma kii mooyaane yutlaa lagu akriyi doono calaykum korkiina ayaa laydin xalaaleeyey ay sa calaykum ay kaasaa laydin xalaaleeyey hayra muxilli sayd ugaarsiga kuwa xalaashay kuwa xalaashanaya kayrkood xaalaatihin baa laydin xalaaleeyey hayra muxilli sayd ama ugaadha markii hore master baynu ka cabiray hayra muxilli saydi ugaadhsashada kuwa xalaalaysanaya kayrkood xaal aatihin baa laydin xalaaleeyey ama hayra muxilli sayd ugaadha kuwa xalaashanaya qayrkood xaalaatihiin baa laydin xalaaleeyey xoolahan walxaal waktina xalaasha walxaal la xalaashanaya antum idinku aad tihiin xurum kuwa xarmaday amba cimro amaba xajba xarmaday oo nimcoolaydii xalaal bay idin yihiin laakiin xalaashan ay laydiin xalaaleeyey xaalaadka qaarkood neefkii xaaraan buu noqon karaa masalan waa ugaadhi markaad xarmato amba cumro xarmo amba xajba xarmo oo inaad ugaadhsataa ma banaano oo xaaraan bay kaa tahay weyi oo xaaraan bay noqonaysaa sidoo kale qofku hadduu xaramka gudihiisa ku jirana dee inuu ugaadhsadaa uma banaano weyi markaa xaaladaa aada qatihiin kuwa xarmaday mooyaane ugaadhiibaa ugaadhsigii baa laydiin xalaaleeyey haddaba mafhuumka meesha ku jira waa matruuk weeye oo haddaad ereyga bal sii eegto waxaa laydin xalaaleeyey xoolihii hayra muxilli saydi ugaadha kuwa xalaalaysanaya kayrkood xaalaa tihin baa laydin xalaaleeyey macnuha mafhuumku muxuu kugu muxuu ekaanaya maxaa meesha laga fahmi karaya haddaad ugaadhsiga xalaalaysanaysaan amba ugaadha aada xalaashanaysaan idinkoo maaragtay muxrimiin ah xoolihii laydinma xalaalayn markaa mafhuumkaasi waa matruuk baa la yidhaahdaa waa mafhuum laga tegayo waana sababta kuwii unbaa saaska ahayde macnuhu haddii uu qofku ugaarsado iyo haddii kaleba xoolaha dee waad iska qalan kartaa xaramka dhexdiisa iyo dibadiisaba markaa mafhuumkaasi waa mid laga tegaayo ina allaha alle yaxkum ilaahay wuu xukumi ma yaxkumu wuu xukumaa alle maa yuriid wuxuu doonabaa ilaahay xukumaa subxaanahu yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayo laa tuxilluu ha xalaalaysanina waa min alixlaal ha xalaalaysanina shacaa'ir allahi alle xuduudiisa alle wuxuu dejiyey shacaa'ir waa jamcu shaciira waxaa la yidhahdaa wax kastoo ilaahay jideeyey baa la yidhaha xuduudiisa ah hadday waajibya tahay hadday xalaal tahay hadday xaaraam tahay tafsiirkaasoo caam shacaa'ir allah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu jideeyey amba u xadeeyey ha xalaalaysanina oo kuwa idin faray samayntoodana ha ka tegina kuwa idinka reebay inaydaan samayninna ha samaynina weeye macnuhu sidaasuu noqonaya wala shahra bilahana ha xalaalaysanina dagaal wala shahra bilahana dagaala bishana dagaala xalaalaysanina alxaraama la xarimay dagaalka amba xurmada leh oo yacni waa bilaha dagaalka la xarimay lana weyneeyo waa afarta bilooday saddexna isku xigto midina ay gaarka tahay weeye ee ashhurulxurumka la yidhaahdo bacdu salaf markaa waxay qabaan bilaha ashhurulxurumka la yidhaahdo saddexna isku xigto ilaa imikaynu ku jira oo dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab oo gaar u taagan weeye halaaatun sardun warajabu fard iyo rajabna waa mid gaara weeye marka bacdu salaf waxay leeyihiin xaaraam weeye oo dagaal lama bilaabayo bay yidhaahdeen madhab daa'ifa min asalaf ay leeyihiin weeye laakiin jumhuur alculamaa waxay qabaan inaan dagaal la xalaashanin bilahan xukunkaasi in la laalay oo uu mansuukh yahay banaan tahayna in gaalada dagaal lagu bilaabo fi lashhur alxurum waa madhab ljumhuur waxaana iyagu daliishanayaanoo nasakhay bay leeyihiin ilahay fii suurati lbara waa kii ku lahaa subxaanahu wa tacaala faida insalakha alashhur lxurum faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum markaa bil qura ilaahay kama soo reebin bay leeyihiin waxaaba la yaab le alimaam abu jacfar ijmaac baabuu ku soo rarayaa in alla xalaaleeyey ahlu shirkiga in lala dagaalamo fi lashhur alxurum iyo kayrkeedba oo bilaha kaleba ah waalcilmu cinda allah allah wuxu uhi subxaana wa tacaala wala kacbada waxa loo dirayna ha xalaashanina waa xoola hadiga loo diro walal hadiya xoolaha kacbada loo dirayna ha xalaalaysanina walalqalaa'ida waxyaabaha lagu xidhay xoolaha hadigaana ha xalaalaysanina alqalaa'id waa jamcu qilaada waa qoorxidh oo xoolaha marka loo dirayo hadiga ee loo dirayo xaramka waxaa lagu sii xidhi jiray astaan lagu garto inay xoolahani xoolihii kacbada loo diray ay yihiin masalan caleenta maydhaxda allixaa amaba kabaha amba kuruskoo dhinac laga jeexo waxa laga dhiijiyo calaamad baa loo samayn jiray wala alqalaa'ida maaragtay xoolaha la suntay ee qoor xidhka loo yeelayna ha xalaashanina amba wala alqalaa'ida waxyaabaha hadiga lagu calaamadiyey ha xalaalaysanina oo maadaama la diiday calaamadintii shaygii ku xidhnaa amba maydhaxdii ku xidhnayd in laga furo dee neefka laftiisii in la xalaashadaana way kaba kabashii adag tahay weyi kuwaana ha xalaalaysaninaba alle subxaana wa tacaala walaa aamiina kuwa u kicitimaayana kuwa doonayana ha xalaashanina qaasidiin walaa aamiina kuwa u qastaya ee doonayana ha xalaashanina albayta baytka doonaya alxaraama xurmada leh kuwaana waxyeelooyintooda ha xalaashanina yabtaquuna xaal aad doonaysaan halash yabtaquuna xaal ay doonayaana baytka alle u qastaya halkaa ka xaale yabtaquuna xaal ay doonayaana ilaahay baytkiisa u kicitimaaya fadla fadli xaal ay doonayaan oo min rabbihim xagga rabbi ka ahaaday iyo waa ridwaana ilaahay raalli ahaanshihiisa haddaba kuwan iyay yihiin mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin waa almu'minuun oo dee mu'miniinta ayuunbaa fadli ilaahay iyo raalli ahaanshaha ilaahay doona culimada qaarkoodna waxay leeyihiin waa bina'an calaa sacmihim waa ahlu shirkigu waagii horay xaramka tegi jireen bay u arkayeen inay dee allaba ku raalli gelinayaan tafsiirkaasina waa uu jiraa laakiin ka horaa xoog badan baad moodaa oo markaa mu'miniinta xaramkaa ilaahay ku socda waxba ha ugeysanina wa idaa xalaltum markaad xalaalowdaan eed cumradii ka xalaalowdaan amaba xajkiiba dee aada dhammaysataan fastaaduu ugaadhsada wixii aan xaramka gudihiisa ku ahayn waidaa xalaltum markaad xalaalowdaan eed xajkii iyo cumradii dhamaysataan fastaaduu ugaadhsada marka in la hogaansadaa waajib ma amarkani wujuub keeni maaye ee mamnuucidii marka hore la mamnuucay ugaarsiga ayuunba xayiraadiibaa lagaa qaaday xayiraadii ayuunbaa lagaa qaadayo waa rafcu lxadri weeye wax kale meesha ma imanin walaa yajrimanakum yaanu idinku qaadin walaa yajrimanakum yaanu idinku xambaarin shana'aanu lqowm qole nacaybkooda aada nacsan tihiin amba u cadhoodkooda aada u cadhaysan tihiin yaanu idinku xambaarin an saduukum ay lian saduukum inay idinka jeediyeen daraaddeedna aada ugu cadhaysan tihiin idinka hor joogsadeen can ilmasjidi masaajidka inay idinka hor joogsadeen alxaraami xurmada leh kaasi yaanu idinku xambaarin cadhadaasi an tactaduu ay calaa an tactaduu inaad xadgudubtaan marnaba cadaalad buu islaamku faraya gaal mushrik ah oo nabiyullaahi moxamed iyo saxaabadiio la socda iska hortaagay beydka ilaahay inay yimaadaan ayaa ilaahay haddana wuxuu leeyahay cadaalada ha ka tegin walaa yajrimanakum yaanu idinku xambaarin yaanu idinku qaadin shana'aanu qowm qolo nacaybkoodu aada u cadhaysan tihiin maxayna aada ugu cadhaysan tihiin ansaduukum liansaduukum mafcuulu lahu weeyi ansaduukum ay liansaduukum inay idinka hor joogsadeenna aada ugu cadhaysan tihiin can ilmasjidi masaajidka inay idinka hor joogsadeen alxaraami xurmada leh cadhadaasi yaana idinku xambaarin an tactaduu ay calaa an tactaduu inaad xadgudubtaan watacaawanuu isku kaalmaysta watacaawanuu isu kaalmaysta baa la yidhi subxaana wa tacaala isku kaalmaysta cala albiri wanaaga wanaagga waxa la yidhaahdo kuwa isku kaalmaysta noqda maaragtay watacaawanuu cala albir wanaagga isku kaalmaysta iyo wataqwa alla ka cabsiga subxaanahu wa tacaala labada isku kaalmaysta baa ilaahay leeyay addoomadiisa mu'miniintaaba ilahay wuxuu farayaa khayrka in la isku kaalmaysto calaa ficli khayraat khayrka samayntiisana albiru baa la yidhaahdaa attaqwana waa tarku lmunkaraat weeye in xumaantii laga tago ma walaa tacaawanuu ha isu kaalmaysanina amba ha isku kaalmaysanina cala alithmi dembi iyo walcudwaan cadowtinimo amba xadgudub ibnu jariir markuu fasiraya alithmi wuxuu lahaa waa tarku maa amara allahu bificlih ilaahay wuxuu ku faray inaad samayso ood ka tagto walcudwaankana waa mujaawasat lxad weeye alla wataqu llaha alla ka baqa ina allaha alla shadiid lciqaab ciqaabadka weeye ciqaabadke weeye alle subxaanahu watacaala xurimat waxaa la xarimay calaykum idinka waxa korkiina waxaa laga xarimay almaytatu baktiga laba mooyaane kalluunka iyo ayaxa xurimat waxaa laydinka xarimay calaykum korkiina almayta baktiga ayaa laydinka xarimay wdam dhiigga dareeraha ana waa laydinka xarimay addamu lmasfuux waa dhiigga dareeraha ah neefka inta la gawracon dhiigga lacabaanba isagoo nool la wareemo wdam dhiigga dareeraha baa laydinka xarimay labada laakiin labada dhiige adag sida beerka iyo beeryarana waa laydin xalaaleeyey walaxmu lkhinziir doofaarka hilibkiisa ayaa laydinka xarimay wamaa kii ayaa laydinka xarimay uhilla lagu gowracay ligayri illaah ay bigayri illaahi alla kayrkii wixii lagu gowracay baa laydinka xarimay bihi maagaba laamkani bimacnaa baa weeye wamaa kii baa laydinka xarimay uhilla la gowracay ligayri illaahi ay bigayri illaah magac waxaan ahayn lagu gowracay bihi maagaba ihlaalka waxaa la yidhaha waa codka kor loo qaado oo mar haddii shaygaa magaca le iyo cid kale la ysku lalo wuxuu noqonayaa ma arkaysaa bakti buu noqonayaa wey wlmunkhaniqa tasirirtay amba maaragtay dabantay baa laydinka xarimay qasdi iyo itifaaqiba wuu noqdaa in neefku sallo un galu ku baktiyey oo amba ay dabin gashay amabaad badkildhiba ay madaxa la gashay aba oo maaragtay dee qofku qofkuu baktiye wlmunkhaniqa tasirirtay ayaa laydinka xarimay wlmawquuda ta ganac gooyey baa laydinka xarimay wlmawquuda tala ganac gooyey waxbaa lagu dhuftay aan daloolinayno inta la barbiyey ayay naftu ka dhacday baktiday walmutaradiya tashalwatay baa laydinka xarimay buur bay ka soo dhacday amba ceel bay ku hobatay ku baktiday wlmutaradiya tashalwatay baa laydinka xarimay wاnadiixa ta la herdiyey waa faciila bimacnaa mafcuul weeyaane wاnadiixa ta la herdiyey ay mid kale intay madaxa ku dhufatay amba geeska ay geliso ku baktidee baa laydinka xarimay wamaa kii baa laydinka xarimay akala uu cunay asabcu dugaagu qayb ka a ilaa wax dugaagu cunay miyaynu wamaa kii baa laydinka xarimay akala uu cunay asabcu dugaagu isaga qayb ka mid a dee neefku bahalku qabtay ayula dhacay baa laydinka xarimay ilaa kii mooyaane dakaytum aada gowracdeen dee gawraca waxa ku xalaaloobi karaan intan in koobanuun waa neefka siriray waa ta la ganac jara haddii naf lagu gaadho ta shalwatay ta la herdiyey intaasu weeye doofaar kuma xalaaloobayo birayn ilaa maa kii mooyaane dakaytum aada gaadheen ee aada haleesheen ilaa maa kii dakaytum aad gaadheen amba aad gawracdeen mooyaane iyadoo nafi ay ku jirto walow dabadaba ha dhaqdhaqaajiyo amba lugta amba isha ha kaga maaragtay waa xalaal weeye wamaa kiibaa laydinka xarimay waxurimat waxaa laydinka xarimay maa kiibaa laydinka xarimay dubixa la gawracay cala nusub ay linusubi calaadani bimacnaa laam weeye cala nusubi ay linusub wax la weynaynayo oo la tacdiiminayo wixii loo gowracay baa laydinka xarimay shirki buu xaaraam ku noqday wamaa kiibaa laydinka xarimay dib waxa la gowracay cala nusub ay linusub wax la weynaynayo oo la qadarinayo tuf iyo karaamo wixii la doonayaba ha laga raadiye eh kaas ayaa laydinka xarimay oo nusubtani waxay iska ahaan jirtay ba dhagxaan kacbada hareeraheeda oli jirtay saddex boqol iyo lixdan bay ahaayeen baa la yidhaha waxbay ku dul gawrici jireen adigu waxay doonaysaba ha noqoto bal xaafid ibnu kathiir wuxuu leeyahay raximahullah xataa walaw kaana yudkaru calayha llah xataa haddii magaca ilaahay loo qabto oo shayga maneefka lagu gowracayo wax laga doonayo oo la tacdiiminayo uu yahay fadabxu cinda anusubi min ashirki aladii xaramahu allahu warasuluh meel dadku ay barako iyo karaamo iyo tuf ay ku tuhmayaan walow maqaabir iyo meeshay doonaysaba ha noqoto ee eh, bakti iyo nijaastaasuu noqonay mar haddii weynayn ba loola jeedo wax lagaga raadinay ma arkaysa taasuu ilaahay idinka xarimay wa an tastaqsimuu inaad nasiibkiina ku baadhaan amba aad ku raadsataan baa laydinka xarimay bilazlaam faalin ma arkaysa waan tastaqsimuu inaad nasiibkiinna amba waxaa laydiin qoray ku doonataan amba aad ku qaybsataan baa laydinka xarimay bilaslaami faalin amba qoryo waa jamcu zalam baa la yidhaahdaayo nimankani markay doonayaan inay safraan waxay lahaan jireen aslaam wax la yidhaahdo oo saddex qori bay ka koobnaayeen mid waxaa ku qorayd ifcal samee midna ha samaynin midna quflun weli kuma cadda weeye markaa markay tegayaan bay faashin jireen haddii ay usoo baxdo ifcal uu safri jiray wuu guursan jiray hadday usoo baxdo laa tafcal wuu iska nagaanaya quflun hadday usoo baxdo wuu ku celinaya faaliya ma aragtay maragaa buu yidhahdaa mogta maragaa markaa dib ugu celinaya dalikum kaasi ilaahay xarimay fisqun weeye waa faasiqnimada alla yidhi subxaanahu watacaala wixii alla kuu qoray inaad faal ku raadiso nin baa naag doonaya o wuxuu odhanayaa baliif kitaab fur inaanu isku burji nahay waa noocan un weeye waa noocan weeye noocan weeye alyawma hadda wa maalinta aayaadkani ay soo degayeen ama darafe alyawma hadda ayay ya-isa ka quusteen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay min diinikum diintiiniba ay ka quusteen inay idinka hor joogsadaan ee falaa ha ka baqanina hum nimankaa ha ka baqanina wakshawn aniga un iga baqa baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala ya-dii baa meesha taalla wakshawnii macnaa aniga un iga baqa alyawma hadda ayaan akmaltu tagtaam yeelay ambaan aan dhamaystiray lakum idinka diinakum diintiinii baan idiin taam yeelay idiin dhamaystiray wa atmamtu waanan ku dhammaystiray calaykum korkiina nicmatii waa islaamnimada eh waradiitu waxaan raalli ka noqday lakum idinka waxaan raalli idinkaga noqday alislaama baa raalli idinkaga noqday diina xaala kawnihi diina xaaluu yahay alyawma halta akmaltu waan dhammaystiray lakum idinka waxaan idiin dhammaystiray diinakum ayaan idiin dhamaystiray xukun dambe oo aayaddaa ka dambeeye ma jira ayaad soo degay way jireeni wa atmamtu waan taam yeelay calaykum korkiinana nicmatii ayaan ku taam yeelo islaamnimada ugu weyn waraditu lakum waxaan raalli idinkaga noqday baa rabbi yidhi alislaama ayaan raalli idinkaga noqday diina xaala kawnihi diina xaaluu yahay diin markaasaa xukunkii hore loo noqdayo alla wuxuu yidhi faman idura qofka loo baahiga loo dhibaato geliyo macnaa loo daruuro oo ay dantu keento weeye faman idura qofka loo dhibaato geliyo waxyaabihii alla xarimay fii makhmasa gaajo qofka loogu dhibaato geliyo loogu baahigeliyo waxyaabii alla xarimay hayra mutajanif xaala kawnihi hayra mutajanif xaaluu yahay kii u leexanaya kayrkii liitmin dembi ee aan bakti cuna dee iska noqonaynin ee markaa cuna fa ina allaha alla gafuur allaha dembi dhaafida badan weeye raxiim waana allaha naxariista badan faman idura qofka loo dhibaato geliyo loo baahigeliyo fii makhmasa gaajo daraaddeed loogu dhibaato geliyo baktigii cunidiisa hayra mutajaanif mid u leexanaya kayrkii xaaluu yahay liitmin dembi oo baktiga da ujeedo kale kale fa ina allaha lagafuur allaha dembi dhaafida badan weeye raxiim waana allaha naxariista badan laho bakti cunida iyo balaayada kaleba waa lagu dembaabaya yasaluunaka waxay ku weydiinayaa nebi maxamedow maada ayu ladii kiibay ku weydiinayaan maadaa maxayba uxilla loo xalaaleeyey lahum ayaga maadaa maxayba uxilla loo xalaaleeyey lahum qul waxaad tidhaahdaa uxilla waxaa la xalaaleeyey lakum idinka waxaa laydin xalaaleeyey adayibaat waxyaabaha wanaagsan baa laydin xalaaleeyey wamaa wasaydu ma qadar markaa haddii kale khatar bay noqonaysaa wamaa wasaydu ma kii ugaadhiisa ayaa laydin xalaaleeyey wamaa wasaydu ma kii ugaadhiisa ayaa laydin xalaaleeyey callamtum aada wax barteen oo min aljawaarixi waxyaabaha wax dhaawaca amba ugaadhsada ah min aljawaarixi waxyaabaha ugaadhiya ah mukalibiina xaalatiin kuwii dirayana aada wax barteen mukalibiina xaalatiin kuwii dirayana aada wax barteen tucallimuuna xaalaad baraysaana aada dirteen hunna kuwan aad ku ugaadhsanaysaan mimaa kii wax ka mid ah callamakum allahu alla idin baray marka inta badan waxaa lagu ugaadhsadaa ayga moogti markaa ficilka xaggiisii buu ka yimi mukalibiina xaalatiin kuwii diraya ambaba rabaynaya tucallimuuna waxaad baraysaan huna kuwan mima kii wax ka midaad baraysaan callamakum allahu alla idin baray ee fakuluu cuna mima kii wax ka mid a mintani tabciidiya weeye ilaa xoolaho dhan lama wada cuno harga iyo lafo ma cuno iyo ustoona fakuluu cuna mima kii wax ka mida cuna amsakna ay qabteen kuwan aad ku ugaarsateen amsakna ay qabteen alaykum calaadana bimacnaa laam weeye alaykum ay lakum idinka ay ah idiin qabtaan cuna wadkuruu xusa isma allah alla magiciisa u qabta alayhi kan aad ku ugaarsanaysaan markaad diraysaan alayhi kan aad diraysaan matalan aygaaga markaad ku ugaarsanayso amba shimbirabaaskaagan amba galaydhkaagan bismi illaah waa inaad tidhaahda weeye saasaa xadiiskana waafaqsan culimada qaar le markuu dee neefka la cunayunbaa loo qabanaya haddii la yidhahna waa lamid wey wataqu llaha alla ka baqa ina allaha alla sariicu lxisaab xisaabtiisa allaha dedejiye wey alyawma hadda uxilla waxaa la xalaaleeyey lakum waxaa laydin xalaaleeyey addayibaat waxyaabaha xalaasha ee wanaagsan baa laydin xalaaleeyey wanaagsan addayibaat waxyaabaha wanaagsan wa dacaamu aladiina kuwii dacaamkoodu waa gawracoodaa loo jeeda wadacaamu aladiina kuwii cuntadooda uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyeyna xillun ay xalaalun kii xalaal u ah weeye lakum idinka waxaa laga hadlayaa ahlulkitaabku waxay gowracaan oo markaa bacaamkan waxaa loo jeedaa neef la gowracay ilaan baradha iyo tooni ugama baahna xalaal iyaga xaggooda ma og tahay oo wixii la gowracayaa laga hadlaya ma cidina ma saamayn karto xilun la wa dacaamukum idinka gawriciinuna iyo cuntadiinuna xilunkii xalaal ah weeye lakum idinka waalmuxsanaatu kuwa xorta ah amaba dhowrsan amba waa xilla waxa la xalaaleeyey almuxsanaatu baa la xalaaleeyey kuwa dhowrsan amba xorta ah ee min almu'minaati kuwa mu'minaadkaa ah ka mid ah iyo waalmuxsanaatu kuwa xortaa baa laydin xalaaleeyey amba dhowrsan min aladiina kuwii kamida utuu la siiyey alkitaaba la siiyey min qablikum hortii la siiyey goorma idaa aataytumuu markaad siisaan huna haweenkan ujuurahuna meheradooda markaad siisaan ujuura lagu magacaabay ma ogta haddii kale islaanta way ajuura cunaysa haddii meherkeeda la siin waayo inkaar bay qaadaysaa ma ogta marka ujuurahuna inaad siisaan ba alle subxaana watacaala muxsiniina xaalatiin kuwii guursanayana aad muxsiniintaasoo hayra musaafixiin kuwa ka sinaysanaya kayrkood ah safxiga saydidaa laydhaha dee qofka saanigii wax kaloo dhan ma jeeda biyo iska shubidunbu ujeedaa hayra musaafixiin xaal kuwa sinaysanaya kayrkood amba muxsiniintaasoo hayra musaafixiin kuwa sinaysanaya kayrkood ah walaa mutakidii akhdaan saaxiibo hoose kuwa yeelanaya kayrkood xaalaatihin waa jamcu khidni waa saaxiib qarsoon weeyo si gaara waman yakfur qofka kufriya biliimaani ku kufriya ee iimaankii irdooba faqad xabida wuu baaba'ay camaluhu wuu baaba'ay camalkiisii oo dhani wuu lumaya waa hadduu riddadii ku dhinto wey saasay culimada qaarkood le qaarna waxay leeyihin mar hadduu ridoobo camalkaasuu samayn jiray walow haba toobadkeeni waayo wahuwa isagu fi laakhirati aakhiro dhexdeedana min alkhaasiriina kuwa khasaaroobay wey yaa ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeyeyo idaa qumtum markaad doontaan inaad ukacdaan idaa qumtum markaad damacdaan inaad ukacdaan ila asalaa faqsiluu maydha wujuuhakum wejiyadiina maydha waa in wejiguu ku xadaysan yahay ma og tahay wa aydiyakum gacmihiinana maydha ila almaraafiqi ilaa suxullada amba maca almaraafiq wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiina masaxa waa in madaxa la wada masaxo weeye wa arjulakum ay waqsiluu maydha arjulakum lugihiinana maydha qiraa'adan ishkaal badan male wa arjulikum haddii se la akriyo laamka hoosdhaw la saaro ayaa ishkaal yimaadaayo sidii ay madaxa ku cadfan tahay oo kale laakiin ilmujaawara la yidhaahdaayo waa la maydhayaa un lugaha ila alkacbayn ilaa labada kuraamood kacbaynku waa kuraamada amba aan aanqawiyada ila alkacbayn wain kuntum haddaad ahaataan junuba kuwa jinaabaysan fadaharu ay markaa bahaaro qaata maydha wain kuntum haddaad ahaataan mardaa kuwa buka aw amase calaa safarin safar korkii ahaataan aw amase jaaa uu ka yimaado aw amase jaaa uu ka yimaado axad axad uu ka yimaado ama shajaa uu ka yimaado axadun qof uu ka yimaado minkum idinka idinka midi min alghawaa'idi meeshii hoosaysay godkii uu ka xaajo gutay aw amase loomastum aada u galmootaan waa sida saxiixa ah annisaaa haweenka aada u galmootaan oo falam tajiduu aad weydaan barab intuu yimi daydaydeen falam tajiduu aad weydaan maa caabiyo fatayamamuu doonta saciida bannaan saciidka waxaa la yidhahda wax kasoo arlada korkeeda ah saciida amba ciid raadsada ciiddaasoo dayiba daahir ah amba wax harlada korkeeda ah fansaxuu ku masaxa biwujuuhikum ku masaxa wajiyadiina waad garanaysaan iyo wa aydiikum gacmihiina minhu ay min asaciid ciiddaa kaga masaxa oo macnaha waxa weeye dee saciidka waxaa loo jeedaa maa cala wajhi lardi shardina maaha inuu boor yeesho waayo arlada ilaahay waxaaba kamida dadku meelo aanay ciidooduba aanay boor yeelanayn furciid iyo wax lamida ay yeelato marka waad iska garanaysaana waa darbataan aydida la sheegayaana waa labadan un weeye waa labadaa caf amba kala goys weeye san maaha iyo ciqaabka dadka qaarkood la yidhaahdo isticmaalka ka ilaali tantan ku beeg soo rog halkan mari dhsul waa xaraj xaraj weeye taasi ilaahayna subxaana watacaala wuxuu yihi maa yuriidu llahu alla dooni maayo liyajcala inuu yeelo calaykum korkiina min xaraj wax dhibaato oo cidhiiri ah ma farahan kale ee mackacmaadka la ilaalin karaysa walakin yuriidu alla wuxuu doonayaa liyudahirakum inuu idin dahiro iyo waliyutima inuu ku taam yeelo nicmatahu ku nicmadiisa ku taam yeelo calaykum korkiina lacalakum tashkuruun si aad ilaahay ugu mahadnaqdaan ood ugu shukridaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu idinku isjideeyey tayamumka amba gebagebaysiga wadkuruu xasuusta nicmat allah ilaahay nicmayntiisa xasuusta calaykum korkiina nicmadu alla yeelay wa miithaaqahu axdigiisiina xasuusta alladii axdiga waafaqakum uu idinkula ballantamay bihi isaga id waagiina rabbi idinkula ballantamay qultum aad tidhaahdeen samicnaa waanu maqalay waa ballankii rasuulka ilaahay ka qaadaye wa aacnaa marka cahdigani mu'miniintun buu ku saabsan yahay ee kii bani aadamkao dhan khuseeyey maaha id xilligii qultum aad tidhaahdeen wadkuruu xasuusta nicmat allahi xusa calaykum rabbi korkiina uu yeelay iyo wa mithaaqa ilaahay ballankiisii alladii ballanka waaahaqakum rabbi idinkula ballantamay bihi ballankaba id xillinaa rabbi idinkula ballantamay qultum aad tidhaahdeen samicnaa waanu maqalnay allow qawlkaaga wa aطacnaa wataquu llaha alla ka baqa ina allaha alla caliim allah ku cilmiga badan weeye bidaati suduur laabuhu waxay saaxiibka u yihiin amba ku sugan yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo kunuu ahaada qawaamiin waa siiqat waa qaa'im qawaamiina kuwii ku taagnib amba u taagni badan noqda lilahi alle xaqa alle kuwii ku taagan noqda qawaamiina kuwii ku taagni badan noqda ilaahay lilaahi alle xaqiisa shuhadaa ahaada bilqisti kuwa cadaaladka marakaca walaa yajrimanakum yaanu idinku qaadin shana'aanu qowm qola caroodka aad u cadhaysan tihiin amba nacaybka aad nacab tihiin calaa anlaa tacdiluu inaydaan cadaalad samaynin yaanu idinku xambaarin calaa anlaa tacdiluu inaydaan cadaalad farin icdiluu cadaalad sameeya huwa cadligu masderka halkaasu kasoo damiirka u celi huwa cadligu aqrabu isaga ayaa ugu dhow litaqwa alla ka cabsi waataquu llaha ilaahay ka baqda ina allaha alle khabiir allaha xogaalka ku aweeya bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan wacad allahu alla wuxuu u ballan kuwa aamanuu alla rumeeyey wacamiluu falay asaalixaati camalada wanaagsan lahu maqfira jumladaasa mafcuulkii labaad buuxinaysa lahu maqfira dembi dhaaf inay leeyihiin maaragtay iyo wa ajar cadiim weyn waladiina kuwa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatinaa beeniyey ulaa'ika kuwaasina asxaabu ljaxiim jaxiime asxaabteeda weeye yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyey oo udkuruu xusxusa baa ilahay leeya hoylaabina xasuusta nicmat allah nicmada ilaahay calaykum rabbi korkiina uu yeelay id xillina uu idiin nicmeeyey sidaa id waktina uu idiin nicmeeyey hama ay ku hamiyeen qowm qola ay ku hamiday an yabsuduu inay fidiyaan ay bian yabsuduu inay u taagaan ilaykum xaggiina inay usoo taagaan aydiyahum gacmahooda oo fakafa uu celiyey alleh aydiyahum gacmahoodii uu ka celiyey cankum xaggiina waa markay yuhuuddi dooneen inay rasuulka ilaahay dilaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dil khaba ayaa dhacay oo muslimiinta dhexdooda yimi markaa rasuulku wuxuu doonayay diyadii inuu bixiyo intuu nimanka yuhuudda ahaa u damcay inuu arrintaa dayn uga raadiyo ayaa soo dhaweeyeen way fadhiisiyeen dabeetoo meel saray damceen inay dhagax kaga soo ridaan idkuruu xasuusta nicmat allah ilahay nicmadiisa xasuusta caley korkiina uu yeelay id waktina uu idiin nicmeeyey hama ay dooneen qawm duul an yabsuduu inay fidiyaan ilaykum xaggiina inay usoo fidiyaan aydiyahum gacmahooda oo fa kafa uu celiyey alleh aydiyahum gacmahooda uu ka celiyay cankum xaggiina waataquu llaha alla ka baqa wacala allah allahum falyatawakal ha cuskadaana almu'minuuna ha cuskadaan wallahi laqad akhada allahu alla wuxuu qaaday miihaaqa banii israa'iila reer israa'iil ballankoodii buu alla qaaday israa'iil waa nabiyullaahi yacquubun weeye wallahi laqad akhada allahu rabbi wuxuu qaaday miihaaqa banii israa'iila israa'iil ubadkiisa ballankoodii buu alle ka qaaday wa bacatnaa waxaanu ka soo saaray buu alla leeyahay minhum xaggooda waxaanu ka soo saaray ithnay cashar laba iyo toban baanu ka soo saaray naqiiba cuqaal ah waa faciilo bimacnaa faacil naqiib waxaa la yidhaha ninka reerka yaqaane ku dhex jira baa la odayaal ah ithnay cashara baanu ka soo saaray naqiiba odayaal ah amba cuqaal ah labiyo toban jilib bay ahaayeen jilibkii walba nin baa laga soo saaray si amarkan ilaahay muuse uu siinaya ay u dhagaystaan ay u siiyaan oo wa qaala allah alla wuxuu yidhi markii labiyo tobankaa muuse kasoo kaxeeyey oo u sheegay si iyaguna ay reerahooda u gaadhsiiyaan bal waaga xilligaasu alle u ka qaaday wa qaala allahu alla wuxuu yidhi istinaaf ka dhig innii anigu macakum kii idinla tira baan ahay waa maciyatu nasri wey inii anigu macakum kii idinla socdo baan ahay goorma wallaahi alla in aqamtum haddaad oogtaan asalaa salaada haddaad oogtaan oo wa aataytum aad bixisaan azakaah sakada aada bixisaan oo wa aamantum aada rumaysaan birusuli rasuuladayda aada rumaysaan oo wa casartumuuhum aada u hiilisaan u gargaartaan oo wa aqradtum aada allaha allana aada amaahisaan qarba amaa xasana wanaagsan oo la dartii aad wax u bixisaan he jawaabshu waa tane la ukafirana waan ka qarin oo waan ka qarin cankum xaggiina waan kaba qarin sayi'aatikum xumaanahaad la timaadeen wala udkilanakum waxaan idin gelin oon idin gelin jannaat ayaan idin gelin tajrii ay qulqulayso min taxtihaa dhexdeeda alanhaaru tagog ay qulqulayaan faman kafara qofka gaalooba bacda dalika ballankaa dabadi faman kafara qofka kufriya bacda dalika ballankaa dabadi minkum xaal idinka mid yahay qofkaasi faqad dalla wuu lumay sawaaa sabiil dariiqa bartamihiisii buu ka lumay sawaaa sabiil dariiqa bartamihiisii buu ka lumay amba dariiqii xaqa ahaa allah wuxuu yihi fabimaa naqdihim fabisababi naqdihim macdu sila weeye fabimaa naqdihim fabisababi naqdihim burintooda daraaddeed miithaaqahum ballankoodii ay buriyeen he ayaa lacanaahum aan u nacdallay kaasuu ku xidhmayaaye fabimaa naqdihim burinta ay buriyeen daraaddeed miithaaqahum ballankii aanu ka qaadnay ayaa lacannaahum aanu unacdallay u nacdallay oo raxmaddayada aanu uga fogaynay buu alla yidhi wajacalnaa waxaanu ka dhignay quluubahum qalbiyadoodiina waxaanu ka dhignay qaashiya mid qallashay qaashiya mid qallashay baanu ka dhignay yuxarifuuna waxay dooriyaan alkalima ilaahay hadaladiisa ayay dooriyaan can mawaadicihi meelihuu alla dejiyey bay ka leexiyaan tafsiir aan uxuntamin bay saareenanba way bedelaan wanasuu waxay ka tegeen baad odhanaysaa waa taraka imika e wanasuu waxay ka tegeen xabdaa in nasiib qayb weyn bay ka tegeen tanwiinta waxay ku faa'iideynaysaa weynaan wanasuu waxay ka tegeen xabdaa qayb weyn bay ka tegeen qaybtaasoo mima kii kamid ah dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba qayb weyn bay ka tegeen kitaabkoodii walaa tazaalu ka suuli maysid nebi muxamedow tadalicu inaad ku arkayso calaa khaaina ay calaa khiyaanatin mashtarku sidaasuu ku yimaadaa mararka qaarkood sida caafiye iyo baaqiyada oo kale walaa tasaalu ka suuli maysid tadalicu inaad ku arkayso calaa khaaina ay calaa khiyaanatin khiyaamo inaad ku arkayso minhum ayaga xaggooda inaad ka arkayso amba walaa tasaalu ka suuli maysid taaricu inaad arkayso calaa firqatin koox inaad arkayso kooxdaasoo khaainatin ah oo minhum ayaga kamid a ah. ilaa qaliila in yaroo minhum ayaga kamida ah mooyaane markaa masderka iskaga wad facfu canhum iska saamax wasfax iskaga jeedso ina allaha alla yuxibu wuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala ayuu alla jecel yahay wa min aladiina wa akhadnaadii horaad usoo qaadanaysaa ayaanu kaxdi baanu ka qaadnay misaaq iyo ballan baanu ka qaadnay min aladiina kuwiina qaaluu yidhi inaa nasaara way iska sheegteerune ma og tahay kuwii nasaarada ahaa ilaahay ma odhan wa min aladiina kuwiina ballan baanu ka qaadnay qaaluu yidhi inaa anagu nasaara kiristaan ayaanu nahay kuwa ciise weeliyey akhad wa akhadnaa waxaanu ka qaadnay mithaaqahum baanu ka qaadnay ballankoodii min aladiina kuwii qaaluu yidhi inaa anagu nasaara baanu nahay fanasuu iyana way ka tageen xaddaa in weyn bay ka tageen oo mimaa kii kamida dukiruu lagu waaniyey bihi faagaraynaa waxaanu dhignay amba aanu ku dhejinay baynahum dhexdooda oo aan ka fuqaynin alcadaawa waa xabagaynta sidii wax lagu xabageeyey oo kale cadaawadan alqaraa waxaa la yidhaha xabagtaa la yidhahdaa koolla adag ma og tahay fa waxaanu ku baynahum ayaga dhexdooda alcadaawa cadaawad baanu dhexdooda ku dhejinay iyo wlbaqdaa isnac isnac weyi ilaa yawma alqiyaama intay ka gaadhayaan waa firaqda nasaarada waa isu wada col way isdilayaan waa isbaabi marka amaba yahuudiya kuwanba walow markay colaada muslimiinta taagantihiin haba isurursadaan wasawfa waa dambe ayaa yunabiu uu uga warami doonaa hum ayaga allahu alla uga warami doonaa bimaa biladii kiibuu alle uga warrami kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna kuwii sameeya yasnacuunahu iska qadar ya ahla lkitaab kuwan ahlulkitaabka ahow qad jaa'akum waxaa idin yimi rasuulunaa waa sharaf weeye ilaahay baa isu tiriyey maaragtay ya ahla lkitaabi qad jaa'akum waxaa idin yimi rasuulunaa baa idin yimi yubayinu xaaluu caddaynaya buu idin yimi lakum idinka uu idin caddaynaayo kaiira in badan oo idin caddaynayo oo mimaa kii ka mida ah, oo mimaa ah kuntum aad ahaydeen tukfuuna kuwii qariya oo min alkitaaba kitaabkiina towreed ka mid ahaa oo sifaatka rasuulka ay ka mid yihiin oo qisaastii ku saabsanayd sinada sida rajmiga iyo wixii la midka ahaa ay ka mid ahaayeen wayacfu wuu dhaafayaa rasuulkani can kaiir xaaluu dhaafaya buu idin wayacfu wuu dhaafayaa xaaluu dhaafaya buu idin yimi can kaiir in badanna uu iska daynayo oo aan markaa dee baahi sidaasi aanay ku jirin qad jaa'akum waxaa idin yimi min allahi alle xaggiisa waxaa idinka yimi nuur iftiin baa idin yimi wa kitaab baa idin yimi mubiin cad hadda rasuulka laftigiisaba nuurkanna waa la yidhi laakiin maaha in rasuulka nuur laga abuuray oo ha dhegaysanin xadiidka jaabir ee daciifka ah amba mawduuca ah dheg ha u dhigine maaragtay martabada rasuulnimada ilaahay siiya iyo nebinimada laakiin asaalatan dee nebi maxamed cidduu ahaa aabihii iyo hooyadii iyo halka uu ka soo jeedo intaba waynu garanaynaa risaalo fiican baa wuxuu ku leeyahay sheekh shanqiidiyiinta kamid aho la yidhaahdo tambiih lxudaaq fi ma shaaca bayna alanaam min xadiidi nuur la yidhah baa jiro aaduu haboon laqad kafara wallahi wayahdiihim la mm, wa nuur baa idin nuurun baa idin yimi wa kitaab baa idin yimi mubin cad yahdi wuxuu ku hanuuniyaa bihi ay bi hada lkitaabi dheh damiirkaa kitaabka u celi bihi bilkitaab kitaabkan wuxuu ku hanuuniyaa allahu alle wuxuu ku hanuunin doonaa man buu ku hanuuniyaa itabaca raacay ridwaanahu ilaahay raalli ahaanshihiisa raacay buu alle ku hanuuniyaa subal asalaam ilaa qadar markaa waa binasci lkhaafid waxaa lagu nasbiyeye subal salaami ay ilaa subal salaam manaa badbaadada dariiqyadeedu alla ku hanuuniya subul salaamati wa diriqu najaaj waa dariiqa badbaadadu alla ku hanuuniya subul salaami ay ilaa subul salaam dariiqyada badbaadada dariiqyadeeda ayuu alla ku hanuuniya wayukhrijuhum wuxuu alla ka saaraa min aulumaati buu ka saaraa rabbi madowyo ila nuuri baanu u saaraa biidnihi buu alla ku saaraa waa idnigiisii maaragtay sharciga ahaa weeye wayahdiihim wuxuu alla ku hanuuniyaa ilaa siraad dariiq buu ku hanuuniyaa dariiqaasoo mustaqiimin toos toosan laqad kafara wallahi laqad kafara way gaaloobeen aladiina kuwiiba gaaloobay qaaluu yidhi ina allaha alle huwa isagu almasiix allaha la sheegayaaba waa masiix bay yidhaahdeen ibnu maryama ma arkaysa ilaah aanu ilaah noo noqon mid ay maaragtay gabadi dhashay ibnu maryama buu ku leeyahay kaar bay qabaan ma og tahay ibnu maryama qul waxaad tidhaahdaa nebiow faman ymliku yaa hanan doona yaa heli doona min allahi alle xaggiisa yaa inooga mulkiyi doona shay-a wax un kuma alle xaggiisa wax nooga tari doona faman kumaa ymliku mulkiyi hanan doona min allahi alle xaggiisa shay-a goorma in araada hadduu doono alle an yuhlika inuu halaago almasiixaba inuu halaago oo uu dilo ibna maryama ah wa ummahu maryamna uu raaciyo wamanahu hadduu doono alla inuu baabiiyo fi lardi ku sugan jamiica arlada waxa jooga oo dhan hadduu alla damco inuu baabiiyo kuwa kuma wax noo taraya faman ymliku kuma mulkiyi min allahi alla xaggiisa shaya in araada hadduu doono rabbi an yuhlika inuu dilo almasiixa inuu dilo ibna maryama wa ummahu maryamna inuu dilo hooyadii ciise ah wamana inuu halaago fi lardi jamiica kuma wax noo taraya lama hayo walilah allah ayaa iskale mulku samaawaat saadka waxaa ku suganaya waalardi iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa yakhluqu alla wuxuu abuuraa maa yashaa wuxuu doono ciisha meesha ku jira aabala-aan baanu ku abuuray wey wallahu alla calaa kuli shay shayu alba qadiir allaha kara wey wa qaalat waxay tidhi alyahuud yahuudi waxay tidhi iyo wanasaara kuwii kiristaanka ahaaba naxnu anagu abnaau alla caruurtiisii baanu nahay bay yidhaahdeen caruurtii ilaahay baanu nahay iyo waaxibaa'uh kuwu alla jeclaa ayaanu nahay su-aasha meel gaaban baa looga dhiibay jawaabteeda qul waxaad tidhaahdaa oo falima muxuu hadaa yucadibukum idinku cadaabaya haddaa caruur ilaahay tihiin bidunuubikum dembiyadiina ila waalidku ilmuhu dhalay ma cadaabe e muxuu rabbi falima muxuu yucadibukum rabbi idinku idin cadaabaya bidunuubikum dembiyadiina muxuu idinku cadaabayaa bal iska daa inaad noqotaan kuwa wax alla dhalay iyo ilaah maba dhale antum idinku bashar dad baa tihiin dadkaasoo miman qaaruun kamida khalaqa u abuuray yakfiru alla waa u dhaafaa dembiyada liman yashaau kuu doono wa yucadibu u cadaabaa man yashaa walilah war ma arkaysaa khajaara majhuulkaasi waa khabarkii oo muqadama wadaad iyo wabina dunyada wax kulihi ma jiro cidlaha ku dawiqin mulku samaawaat so-adka waxaa ku sugan iyo waalardi wamaa baynahuma cid koobcaanana kaa waraabin kaaga shubi kartaa ma jirto waa ilaahi waa ila allah alla xaggiisa ayuunbuu yahay albasiiru noqodka cid kale waxba ha ka weydin kheerkaa cidale uun ka marti ma og tahay ya ahlkitaab ahlulkitaabkow qad jaakum waxaa idin yimi rasuulunaa baa idin yimi horbalinta nabi maxamed la sharfayaday rasuulunaa baa alla leeyahay salawaatu llahi wasalaamu aleyh yubayinu xaaluu caddaynayo lakum idinkaa idiin caddaynaya waxaad u baahnaydeen caddayntiin ayaa rasuulka iyagaasi idin yimi calaa fatra kala gu'id korkeed xaal aad ku sugan tihiin buu idin yimi calaa fatra kala gu'id korkeed xaal aad ku sugan tihiin kala go'naanshahaasoo min arusul xagga rususha ka ahday bimacnaa iyadoo rususha ay kala goday calaa fatra ayuu idin yimi kala gu'id korkeed buu idinku yimi min arusul macnaha rusushu ay kala goday oo nebiyullaahi ciise iyo nebiyullaahi muxamed dee muddo dheeri ay u dhaxaysay anta muxuu ku yimi rasuulkani an taquulu warlaadii iska qadaro an taquluu ay lianlaa taquluu si aydaanu odhanin marka qiyaamaha la gaaro an taquluu lianlaa taquluu si aydaanu odhanin maa jaaanaa nooma imanin min bashiir ay bashiirun faacilkiibaa mintaa lagu siyaadiyey min bashiir ay bashiirun mid digaa mid bishaareeyaa nooma imanin iyo walaa nadiir midigaa toona faqad jaa'akum wuu idin yimi bashiir baa idin yimi wa nadiir midigayaana digayaana wuu idin yimi wallahu alla calaa kulli shay shay walba qadiir allaha kale ee qaadirka ku ah weeye wadkur xus nebiga oo u sheeg saasay ka dhigan tahay ogow wadkur sheeg nebi muxamedow id waagii bal uga waran iyaga qaala uu yidhi muuse uu yidhi liqawmihi uu ku yidhi yaa qawmi qoladaydaay war yaadhahen reerka yagow udkuruu xasuusta nicmat allaahi bal nicmadii alle xasuusta calaykum korkiina rabbi uu yeelay uu idiin nicmeeyey id xillina uu idiin nicmeeyey jacala uu ka yeelay fiikum ay minkum dheh halkaa jacala uu yeelay fiikum ay minkum qaarkiin ambiyaaa ambiya alle uu ka yeelay oo wa jacalakum rabbi uu idinka yeelay qaarkiin muluuka boqoro oo waaataakum uu idin siiyey maa waxna uu idin siiyey lam yu'ti aanu siinin alleh axadaa qof aanu siinin min alcaalamiin caalamka ka mida kuwii xilligooda noolaa weeyaane yaa qawmi qoomkayow ilaa markii fircoon ilaahay uu halaagay ee waxoogaa dhulkii mashar ay joogeen ayay dee ka soo baxayaanoo markaasaa la leeyahay taga shaam iyo dhinacaasoo magaalada arixaay oo kale ayaa la yidhi maaragtay ukiitima waa la degan yahay dad ba iyaguba ugu imanaya yaa qawmi qowmkaya udkhuluu gala alarda arlada gala almuqadasa la bahiray gala allatii arlada kataba allahu qadaray alle lakum idinka idin qoray dee niman aan markaa diin haysanin baa ku jiray iyagana nebi ilaahay baa hogaaminaya cidda ilaahay diintiisa ku dhaqmaysa ayuunba arlada ilaahayna xaqu leh haddii kale waa in laga barabixiyo laga firdhiyaa wey kataba lakum walaa tartaduu ha noqonina ha ridoomina calaa adbaarikum dhabaro dabadiina dib ha ugu noqoni waa jamcu dubur calaa adbaarikum dabadiina dib ha ugu noqonina fatanqalibuu falaa tanqalibu haddaad doonto leedaa hore iskaga xidh tartaduu baa ku xidh fatanqalibuu falaa tanqalibu ha noqonina khaasiriin amaba ha ridoobina oo haddaad noqotaan fatanqalibo aada noqotaan ood laabataan khaasiriin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow inna fiihaa meeshan aadna leedahay gala magaaladan aada noo sheegayso waxaa ku sugan qawma dad baa ku sugan qoomkaasoo jabbaariin wax muqiinin badan wainaa annagu lan nadkula ma geli doono haa magaaladan aad leedahay gala ma geli doono wainaa annagu lan nadkula ma geli doono haa arladan aad sheegayso xataa yakrujuu ilaa ay ka baxaan kuwaasi minhaa ay min alardi almuqadasa fain yakrujuu hadday ka baxaan minhaa qarye arlada la dahiray hadday ka baxaan fa innaa annagu daakhiluuna kuwii geli baanu nahay hadda ogoogay marka madaxa un lagaa garaaco ee aada noqoto qof la dullaysto oo la quursado waxaad ku barbaaraysaa un fulaynimadan nimankan waxaa addoonsan jiray oo maaragtay xiniyaha ka saaray fircawn lidaalika cid kasta iyo meel kastoo qabta la yidhaahdo way ka baqanayaan oo awood u yeelan maayaan waa halkan la doonayo maanta muslimiinta in la mariyo ta madaxa laga garaaco cid dhiigaba ka galgalata in la waayo dhiigiga jisaba cid ka galgalata ilaa la waayo marka waa khuluq waa dabeec haddii lagugu abuuro dhaqan bay ku noqonaysaa ilfay ku noqonaysaa ilaahay baa yidhi gala nabigoodii buu usoo faray odayaashoodii baa la kaxeeyey labiyo toban oday baa laga saaray gala baa la yidhi arradan waa dahiray ilaahay qadaray subxaana wa anagu lan nadkula ma geli doonahaa xataa yakrujuu minhaa ma anaga awoodu hayna nimanka fain yakrujuu hadday ka baxaan minhaa fainaa nagu daakiluun hadday ka baxaan waanu geli doona bilaash baa laysu siinaya haye ilahay wuxuu leeya subxana watacaala qaala wuxuu yihi haye rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen rajulaankaasoo min aladiina kuwii kamida yakhaafuuna alla ka oo shanta jublaba sifo ka dhig rajulaankaasoo ancama allahu alla u nicmeeyey calayhimaa korkooda labadaa nin waxay yidhaahdeen udkhuluu gala calayhim war kuwan aad leedihiin waxbay khasbayaan u gala amba waxbay muquuninayaan albaaba uga gala fa idaa dakhaltumuu markaad gashaan hu albaabkaa markaad ka gashaan fa inakum idinku haalibuun kuwii ka adkaan tihiine war meeshayna geliya bay yidhaahdeen wa cala allah cid kale maaha nabiy llaahi dhex taagan haaruun baa jooga markaa lama odhanin haaruunkan cuskada amaba muuseba cuskada ma ogti u leeyahay bal allahuma dhex qaadaysa ma ogti wa cala allahi fatawakalu alla un cuskada wey in kuntum haddaad tihiin mu'miniin ah, shardigaasaa ku xidhan wey tawakulku waa nooc cibaadada kamida mooy ma ogtaha taha alle markaad cuskan weydo aad cid kale isku hadlayso guuldarra ayaa kugu dhacaysa war baleeg rabbi wuxuu ka sheegay sidan ay ii sameeye qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow innaa annagu lan nadkula lan bay cabirayaan markaas lan nadkula ma geli doono ha arladan aad sheegayso abada weligayo maadaamuu intay ku sugan yihiin fiiha nimankaasi intay joogaan geli mayna bay leeyihin oo kancaaniyiintii bowti ee yuhuudda maanta u baahan laa ilaha ila allah maadaamuu fiiha ee fadhab tag bay yidhaahdeen anta adiga iyo wa rabbuka adiga iyo rabbigaagu israaca oo faqaatilaa labadiinu la dagaalama inna anaguna haahunaa halkan qaaciduun kuwii sii fadhiyay baanu nahay qaaciduun adiga rabbi bal hortoo la soo dagaalama bu yidhahde waa fulinimo nimankaada ogeyd sidaa ka ahaa ayaa muslimiinta cid waliba maanta ay halkeeda kaga baqanaysaa arki maysid waa ilaahay dulliga iyo maskanada saaray ma arkaysa halkaasii jooga kuwii baa laga baqanay <laughs> halkeed kaga baqanaysa sidaa hadba wax kugu dhici laa ilaaha illaa anta waxa sababto maxaa keenay waxaa dhan in tansuru llaha yansurkum ilahay diintiisa inu ka tagnun baa ina haysata shay kalena ma haysto dadka xogaalkii waxay leeyihin wax gaala haysatoon muslimiintu aanay haysani ma jira laakin maxaa dhacay waxaan dhigaa dhacay guryaadki waxaan dhigaa dhacay allah wuxuu yihi qaala wuxuu yidhi rabbi waa ka nabiy llaahi muuse qaala rabbi yaa rabbi bal ambiyada ilaahay cid cid kale u yeedhayso bal eeg abadan ma helaysaa abadan wallaahi baydaan soo helay rabbi u adeegsanaya weliba yaa rabbi ma odhan moogta rabbi rabbigayo inii anigu laa amliku heli maayo ma hayo ilaa nafsii naftayda mooyaane iyo wa akhii walaalkay waa haaruun oo isaguba nebi kale ah cid kale ma hayna buu yidhi ee fafruq kala saar waa xukun wey baynana annaga dhexdayeeda iyo wa bayna alqowm qowmkan alfaasiqiin waxay eelahay daacadaada dibadda ka haye ashqaa lagu ridaya marka waa la wareerinaya qaala tacaala rabbi waxa uu yidhi fa inahaa arladan muqadaskee la dahiray muxarama tii loo diiday laga xarimay wey taxriimka qadariga ah baa la ydhaha kii sharciga ah maaha muxaram waa qadari sidii nabiyullaahi muuseba soo ilaahay uma diidin banaasaha inuu jaqo haweenka kale manaadicda waxaa loogu diba taxriim qadariya waa diidmo muxarama mid loo diiday weeye calayhim korkooda arbaciina ayaa laga xarimay afartan sanadood arbaciina sana yatiihuuna waxay ku asqoobi doonaan oo wareerka taaha yatiih wa dawa way asqoobayaan yatiihuun waxay ku asqoobi fi lardi arlada ayay ku asqoobi doonaan afartankaa sanadood waxay kuleeyihin mufasiriinta markaad eegto halkay shaaka ka guuraan ayuunbaa gabalkuma ku dhaco iyagoo joogo ay sarki jireen maantao dhan bay geedi ku jirayaan way soo noqonayaan halkay shaaka ka tegeenba weeye meeshu afartankan waxaa la doonayaa wax alla wixii fulinimada iyo kufrinimada ku gaamurtay odayaasha ama sharka qabay inay halkaa ku hoydaan jamiic fawax khuraafi o dhan inuu halkaa ku gudgalo muddada dhaafa mawta halkaa inay ku dhintaa yatiihuna fi lardi falaa ta'sa ilaan arrin daran baa dhacday mawta ha u murugoonin wey ha u tirayon cala alqawmi duulka alfaasiqiina baxa ee ilahay daacadiisa dibadda kaada subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk